بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فصل أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فصل أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى فصل ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله فصل علامات البلوغ ثلاث تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين culima waxaynu bilaabaynaa safiinaha safiinatu najaaga waxaynu ka bilaabaynaa gebagebada gebagebada sidaynu arkayno xamdalada ayaynu ku daynay walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcadiim walaa xawla xeelad nooma aha walaa quwata iyo awoodi ilaa billaahi ilaahay mooyaane oo noogu kaalmeeya allaha alcaliyi sareeya alcadiimi ee weyn sheekhu wuxuu soo kitaabka uu muqadimadiisa ku tilmaamay basharku inuuna awood iyo karti lahayn uu cibaadada isagu awooddiisa ku karo basharku inuuna xawl xawl xeelad inuuna lahayn uu macsiyada iskaga ilaaliyo uu kaga leexleexdo walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcaliyi alcadiim awood oo dhan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala allaha caliga ah ee sareeya allaha alcadiimi ee weyn allahaas ayaa awood oo dhan iska leh haddaba kelmaddan sheekhu uu isticmaalay ee walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcaliyi alcadiim waxaa lagu tilmaamay inay tahay kanzun min kunuuzi ljanna waa kanzi idil oo kunuusda jannada ah xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran ee abi muusa alashcari uu rasuulka ka warinayo sala allahu alayhi wasalam abi muusa alashcari wuxuu leeyahay ana anabiya sala allahu alayhi wasalam qaala lahu nebiga ayaa ku yidhi abi muuse qul laa xawla walaa quwata ila billaah fainahaa kanzun min kunuuzi اljanna waxaad ku qowshaa laa xawla walaa quwata ila billaah waa kanzi idil oo kunuusda jannada ka tirsan haddaba inaynu kayd samaysanno ama kanzi samaysanno oo kelmaddaa aynu akhrino oo aynu ku qowlna aada iyo aad bay munaasib inoogu tahay culimmada qaarkood waxay tilmaameen oo ay caddeeyeen marka haddaba dikriga laa xawla walaa quwata iyo waxaa lamidka ah aad ilaahay ku xusaysid waxaad ajri ku yeelanaysaa markaad macnihiisa fahamsan tahay istixdaar qalbigaagu markuu samaynayo laakiin adoo maqan oo qalbigaagu uu meheradaadii iska joogo ama dukaankaagii haddaad laa xawla walaa quwata afka ka tidhaa afka haddaad ka tidhaa waxalla waxaad ku helaysa male waa nin astakfirullah leh oo ilaahay baan tawbo keenay leh isagoo maqan oo qalbigiisii maqan yahay ibnu cabaas miyuu ah saxaabigii odhan jiray tawbat lkadaabiin beenaalayaasha tawbadooda waa qofka isagoo wixii iqlaac ku samayn oon ka ruqin oon ka gu ama isaga oo kelmad dambe macnaheega aan dhadhansanaynin oon ogeyn unbu afka ka leeyahay un laa xawla walaa quwata ila billah ama astakfirullah unbu afka ka leeyahay qalbigiisii iyo carabkiisii baan wada soconin kelmadda macne dikriga macnihiisa waa inuu qofku walow ijmaalba ha ahaadee si ijmaal ku jiraba ha ahaadee waxa wanaagsan markaad ilaahay xusaysid ee dikri ku xusaysid manihiisa inaad wax ka garanayso wey manihiisa inaad garanayso kelimatu tawxiidka xataa waa dee shariba inaad macnihayga garanayso macnaha kelimatu tawxiid walow ijmaalba ha ahaadee qofku inuu garanayo ama dikriga macnihiisa inuu garanayo waa shay lagama maarmaana ajri iyo abaal kaga heli maaya bay culimo badan tilmaameen hadii uuna macnaha garanaynin culimada qaarkood waxay yidhahdeen war haaya haddii uu xataa mashquul yahay oo qalbigiisu uu maqan yahay ajriba yuuna ku heline laakiin qalbigiisu talmuna soo dhowaanaynin oo dikriga eeg markuu qofku bilaabo waxaa laga yaaba isagoo maqan qalbigu maqan yahay inuu carabku xuso marka dambena inuu la qabsado xataa carabkii uu soo jeedsado qalbigii uu soo jeedsado soo dhadhowaado kolka isaga laftiisu dhagaxa marka la jabinayo dee garaacaysid garaaca koobaad kuma jabee koobaad wuu jilciyaaye dikrigan carabka ilaahay aynu ka xusaynaa qalbigeenna muuna jilcinaynin talow oo qalbigaagu una marka dambe dee wax dhodhow noqonayn oo soo dhawaado oo khayrka xaggiisa usoo dhawaada muuna noqon karayn waa mas'ale culimo badanna ay leeyihiin waa laga yaabaa qalbigaaga inuu soo dhaweeyo dikrigu walow mashquul ba ahaatide waaa laakiin laysla ogaaday qur'aanka xataa haddaadan macnihiisa garanayn isaga ilaahay agtiisa ajri waad kaga heli qur'aanka haddaad xataa aadan macnihiisa garanayn ajri waad kaga helaysaa qur'aanka iyo salliga rasuulka sala allahu alayhi wasalam walaa xawla xeelad anu macsiyada kaga xeeladaysano walaa quwata iyo awood anu cibaadada annagu anu ku qabanno nooma aha ilaa bilaahi ilaahay oo noogu kaalmeeya allihii alcaliyi ee sarreeyey allihii alcadiimi ee weynaa mooyaane faslun fasalka luqadda waxaa loo yaqaanaa alxaajiz bayna shay-ayn shayga kala teedaha ama u kala dhexeeya laba shay ayaa faslun la yidhaah waxaa la yidhi ereygan fasl faslunihi waa masder oo fasala wuu kala saaray faslun kala saarid weeyi ereygaa faslunee kala saarida ihi waa min tacbiiri lmasder wa iraadati ismi lfaacil faasil baa loo jeedaa faslun ay faasilun culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen faslun waxaa looga jeedaa ismi mafcuul oo mafsuul baa looga jeedaa ay mafsuulun baa looga jeedaa ay mafsuulun faslun arkaanulslaami islaamka arkaantiisu khamsatun shan weeyaan shahaadatu an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirinuu qofku qiro wa anna muxameda nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay oo la qiro wa iqaamu salaati salaada oo la oogo wa iitaau zakaati iyo zakada oo la bixiyo salaadoo la oogo iyo wa iitaau zakaati zakada oo la bixiyo iyo wa sawmu ramadaan bisha barakaysanoo la soomo iyo wa xajulbeyti beytka oo loo xajo mankii u xajo istidaaca awoodaya ilayhi beytka xaggiisa sabiilan ariiq ahaan wuxuu ka bilaabay safiinihii arkaanulislaamka arkaanulislaamka ayuu ka bilaabay oo wuxuu doonaya fasalka koobaad arkaanulislaamka u ka dhigay haddaba culima waxaa la ogaaday kitaabkeennan safiinihii ihiba inuu xadiidkan arkaanulislaamka sharxaya ee bukhaariga iyo muslimku ay soo saareen inuu safiinahaniba xadiidkaa sharxayaa la ogaaday safiinaha gebigiisu waa xadiidkan bukhaariga iyo muslimka ku qoran ayuu sheekhu ku ayuu baabashan ku u baabaystay uu doonayaa inuu ugu talagalo jusjus u sharxo xadiidkan uu rasuulku ku leeyahay waa xadiidu ibnu cumar radia allahu tacaala cabdulaahi bnu cumar baa warinaya cabdulaahi bnu cumar wuxuu leeyahay samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebi maxamed ayaan maqlay yaquulu isagoo odhanaya buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dul taagay oo lagu dul dhisay shan tiir calaa khamsin shan baa lagu dul dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin oon allah ahayn wa ana muxameda rasuulu llah nebi maxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay waa shahaadateynkii taasi waa ko wa iqaami salaati salaada oo la oogo waa laba wa iitaa'i zakaati zakada oo la bixiyo waa saddex wa xajilbeyti beytka ilaahay oo loo xajo waa afar wa sawmi ramadaan bisha barakaysan oo la soomo waa shan akhrajahu lbukhaariyu wa muslim shantaa qodob oo bukhaariga iyo muslimka xadiidkaa ku qoran inoogu yaala shantaa qodob buu sheekeenu u baabaystay oo safcinuhuba shantaa qodob qayb ka miduu ka hadlaya waxaynu ognahay fiqhiguba shantaa qodob cibaadadu waa shantaa qodob badee waxay culimmadu yidhaahdeen fiqhiga qaybtan la yidhaahdo quwa nudqiya qaybta la yidhahdo cibaadaadka loo yaqaanaa sidoodaba waa afar ba afar kitaab afar kitaab baa la isku yidhaahdaa afartaa kitaab waxa weeyi shantan arkaanulislaamka ah ayaa shahaadateynka tawxiidkaa loo daayoo kutubtaa tawxiidkaa loo dhaafay shahaadateynka waxaa lagaga hadlaa kutubu tawxiid waa rukniga koobaad halkaasaa la dhigay oo fani buuba noqday madax banaan arkaanulislaamkii waxaa soo hadhay iqaamu salaa wa itaau zakaa wa sawmu ramadaan wa xaju lbeyt afar baa soo hadhay afar kitaab baa haddaba jira oo fiqiga laga qoray ka koobaad waa kitaabu salaa ka labaadna waxa weeye kitaabu e, kitaabu e, kitaabu siyaam ka saddexaadna waxa weeye kitaabu zakaa ka afraadna waxa weeyaan kitaabu lxaj xadiidkan rasuulka ka suganna riwaayooyinku way kala duduwan yihiinoo xagga tartiibka riwaayooyinku way ku kala duduwan yihiin oo tartiibka waxaa jira axaadiista qaar wax soo horreysiiya haddaba talow sheekheennu arkaanulislaami buu yidhi arkaantan xaguu ka keenay ilan xadiidka waxaa ku qoran bunya islaamu alaa kamsin xadiidka waxaa ku yaallay bunya alislaam calaa khamsin islaamka waxaa lagu dul dhisay shan shantaasi inay arkaan yihiin iyo inay shuruud yihiin iyo inay wax kale yihiin talow sheekhu arkaanulislaam buu yidhi ereygan arkaana uu khamsadii arkaan ka dhigay xaguu ka keenay ma fahan luqada abaa ma xageebay noqonayaan talow jawaabtu waxa weeyi isla xadiidkaasun riwaayooyinkiisa marka la eego waxaa jira riwaayooyin toos u cadaynaya shantaasi inay arkaan yihiin oo arkaan laga cibaaraynayo way jiraan shantaasoo arkaan laga cibaaraynayo ama dacaa'im laga cibaaraynayo waxaynu ognahay in riwaayadi inay jirtay buniya alislaamu calaa khamsi dacaa'ima waa isla xadiidkii buniya alislaamu calaa khamsi dacaa'ima shan tiir ama shan rukni dacaa'i marka la yidhaahdo iyo arkaan waa isku mid shan tiir baa islaamnimada lagu dul dhisay shan tiir ayaa islaamnimada lagu dul dhisay waxaynu ognahay islaamnimada iimaanka hadda lama siin islaamnimadaa laga hadlayaa nebi maxamed waxaa la weydiiyey xadiid kale can lislaam waa xadiidkii dalxata bni cubaydillaah uu lahaa rasuulka ayuu nini u yimid ninkaasi wuxuu weydiinayay islaamka wuxuu rasuulku ku yidhi islaamka sowma rabtid waa khamsu salawaati fi اlyowmi wاleyla wuxuu ku yidhi hal calaya hayruhuna wuxuu rasuulku ku yidhi laa ilaa an tadawaca may haddaadan suno la imanaynin shantaasaa lagaaga baahan yahay rasuulku salى اlahu alayh wasalam wuxuu usii raaciyey wasiyaamu shahri ramadaan wuxuu ku yidhi hal calaya hayru wuxuu rasuulku yidhi la ilaa an tadawaca rasuulku wuxuu u sheegay zakadii wuxuu ku yidhi hal calaya hayruha rasuulku wuxuu yidhi la ilaa an tadawaca waa islaamnimadiiba raayo rasuulka la weydiiyey ma og tahay wuu soo waday ninkii wuu soo wadayoo markuu u soo dhammaystiray ayuu ninkii jeedsaday isagoo leh wallaahi laa aziidu calaa haada walaa anqusu minhu ilaahay baan ku dhaartaye eh. intaa rasuulku ii sheegay waxna ku dari maayo waxna ka dhimi maayo rasuulku ma aamusine wuu hadlay oo wuxuu yidhi aflaxa arajulu in sadaq allah ilaaha ninkaasi wuu liibaanay oo wuu guulaystay haddii uu run sheegayo waxaynu ognahay haddaba ama safiinaha ha ahaado ama kutubtan fiqiga ah ha ahaate e kitaabtan afarta ah ee cibaadada lagu soo ururiyo in horta waxaa la sharxayaa uu yahay xadiidkan xadiidkaasaa la sharxayaa shantii rukni ee arkaanulislaamka ahayd ayaa shahaadataynkii loo daayey maxaanku idhaha sharaxooga ayaa loo daayey kutubu tawxiid baa loo daayey shantaa rugni baa laga hadlayaa haddaba shantii rugni salaada oo ta koobaad ah ilan tawxiidkay kusoo xigtaye salaada oo ta koobaad ah waxay u baahatay shuruudo shuruudaheegii waxa ka mida dahaaro dahaaradii kitaabbayba noqotayba dahaaradii kitaabbayba noqotayba kutubta fiqiga markaan akrisanayno kutubu kitaabu dahaara u horeeya kitaabu dahaara waa shardi shuruudda salaada ka tirsan waa hal shardi oo shuruudda salaada ka tirsan maadaamo salaada loo socdo ha lasii dahaaro qaata dee kitaabu dahaara shardi buu noqday min shuruudi salaad ah saasaa kitaabkaa loo qoray oo dahaarada culimadu ay yidhahdeen horta dahaarada hala sharxo dahaarada marka la sharxaa salaada loo gudbaya faslun arkaanulislaami islaamka arkaantiisii waa arkaanu lislaam khamsatun shan weeyaan islaamku shan rukni ayuu leeyahay xadiidkaa bukhaariga iyo muslimka ku qoran ayaa shanta inoo caddeeyey ee riwaayinka qaarkood ay calaa khamsi dacaa'ime yidhaahdeen shahaadatu an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuuna jirin qiridda la qirayo weeye ila allaahu ilaahay mooyaane ilaah xaq lagu caabudo oo la qiro inuuna jirin allah mooyaane weyta koobaad wa anna muxameda nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay soo diray inuu yahay oo la qiro waa shahaadateynkii kow qodob waa qodobkaa waa rukniga koobaad wa iqaamu salaati iyo salaada oo la oogo salaaddana waa in la oogo siday ahayd loo tukado lama odhanin hadda salaadda waa in la tukado waxaa layna yidhi salaadda waa in la oogo tukashada iyo oogiddu way kale xeel dheer yihiin salaada waa in la oogaa markaa oo salaadii aynu oognaa waa laba wa iitaau zakaati zakadana waa inaynu siino ciddii ilaahay qur'aanka ugu sheegay asnaaftii ilaahay sheegay ee inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin aayaddaa qur'aanka ah waa inaynu ciddaa ilaahay ku xusay aynu sadakadeenniina siinaa zakadu ha ahaata zakaatulmaal ama ha ahaata zakadu zakaatulbeden labada jidhkana waa laga zekeeyaa maalkana waa laga zekeeyaa labada zekeba waa inaynu bixinaa ta nafta laga zekaynayo ama jidhka laga zekaynayaa waa bisha ramadaan markay dhammaato zekada zakaatulfirida loo yaqaan zakaatulfiri maxaa zakaatulfiri raashinkan aan bixino ramadaanta ciidda raashinkan aan bixino yaa laga zekaynaya ma maal war naftaadaad ka zekaynaysaa waa zakaatulfiri akaada zakadaa zakaatulfiri waa zakaatulbadan baa loo yaqaanaa zakadan maalka iyo lacagta iyo hantida laga zakaynayana zakaatulmaal baa loo yaqaanaa labadaba haddaba zakadoodii waa inaynu bixinaa zakadii waynu bixinaynaa muslimiinta cid sheeganaysa qaarkood ayaa kolley ruknigaa waswaas dadka kaga riday dad islaam sheeganaya ayaa waswaas dadka kaga riday waxay yidhaahdeen zakadii waajibba ma aha ganacsatoy hantida waxba iska bixinina bay yidhahdeen idinkaa shaqayste idinkaa shaqayste waxba maalkaaga lagaa qaadanin bay yidhahdeen iska hayso hantidaada waswaas bay ku rideen arkaanulislaamkii weeyaanoo islaamnimadaadiiba dhaawac weyn ayaa soo gaadhaya haddaad zakadii haddaad bixin weydo waxaad og tahay qolooyinkan islaamka sheeganaya ee haddana sidaad ogtahay waxyaabaha qaar diidaya dee in iska diideen un hamoodin tawiil bay wataan tawiil iyo aayad iyo xadiid iyo waxbay si kale ufasirteenoo kuqaloocday waxbaa ku qaloocday nimankaa zakada yidhi hanalaga daayo zakada qaadan mayna nimanka ayha nalaga la bixin maayo waajibba maaha qabaa aayaddan qur'aanka abaa ah noogu daliila bay yidhaahdeen nebi maxamed ilaahay markuu la hadlayay wuxuu ku yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim wasalli calayhim u ducee baa la yidhi wasalli marka hantida aad qaadayseed qofka zakada ka qaadayso sakadaa waad ku dahiraysaa waad kaga zakaynaysaa maalkoogii markaad haddaba nin zakada ka qaada u ducee wasalli calayhim duco waxay yidhahdeen annagu haddaanu nahay ganacsatadii maalka aanu bixine ducadii rasuulka ayaa meesha taalee yaa ducadii rasuulka kale ducaynaya annagu ganacsatadu intii ay bixin jirtay in la eg baanu bixini laakiin waxaanu u baahan ducadii rasuulka bay yidhahdeen yaa wasalli calayhim tan haddaba ku camalfalaya bay yidhahdeen yaa ducadii nebi maxamed oo kale noo ducaynay o kol haddii nebi maxamed geeriyooday intuu noolaa unbu ruknigaasi jiraye or halkaa ganacsatada u daaya bay yidhahdeen maalkooga ha haystaane ile sidii nebi maxamed cidi ugu ducayn mayse halkaasay la mareen qolooyinka qaarkood waa arrin aada u khaldan oo u fool xun oo dhaawac weyn islaamka soo gaadhsiinaya qofku waa inuu ogaado zakadiisa inuu bixiyo faa'iido badanna runtii way ugu jirtaa oo mid maaliya iyo mid maxaanku dhahdaa ukhrawiya iyo mid dunawiya iyo waxyaaba badan oo faa'iide ayuu ka helaya wa iitaau zakaati qodobka saddexaad qodobka afraad wa sawmu ramadaan waa bisha barakaysan inuu qofku soomo ramadaanta waa in la soomaa sawmu ramadaan ama adde ahaan u soon ama qalle ahaan u soono sanadkii waa inaad sagaal iyo labaatan maalmood soonto ama soddon maalmood waa inaad soontaa sanadkii waa inta waajibka kugu ah muslim haddaad tahay oo doonaysa dee ilaahay inaad la kulanto adigoo caafimaad qaba oo qalbigaaga iyo iimaankaagu uu fayow yahay iyo islaamnimadaaduba waa sagaal iyo labaatan maalmood ama soddon maalmood inaad soonto ayaa lagaa rabaa waa sawmu ramadaan nimanka gaaladu way ogaadeen jidhkeennan iyo caloosheenani waa weel cuntada iyo biyaha aynu ku gurno waxaa la ogaaday haddii weelka la xali waayo oo biyaha iyo cuntadaa un lagu guro dee bacteriay qaadaaba raashinkan iyo cuntadan iyo waxaan bacteria ku dhacaya haddii imika ceel aynu qodno oo biyaha aynu ku furno oo biyahaasi ku jiraanuun xayaabo wax la yimaad la yidhaahbaa ku yimaada biyihii way doorsoomaan calooshaadan haddaad mararka qaar nasin weydo ood yaro qallajin weydo ood engejin weydo oo cuntada hore ha ka baxdee addayn weydo dee way kaa xafashi kolka wax kale ayaa ku imanaya kolkaas sanadkii waa inaad ogaato calooshaadu wakhtiyo ay nasato inay yeelato waa daruuri weeyaan bishaa inaad calooshaada nasisaa ood cunto iyo cabitaan iyo de waad waraysaa waa wax qoyanood waraysa oo kale weeyi caafimaad baaba kuugu jira wa wayba jirtaaba aar baaba jirayba waa sooma waad caafimaadaysiine caafimaad baa laga helaa soonka xataa gaaladii baa ogaatay oo ku odhanaysa waa lagu caafimaadaya caafimaad sida kalena waxa weeyaan sidaynu ognahay wafdi xagga alla inooga imanayo ballantaa lagugu baraya ballanta dadka qaar baa ducafaa ducafa waxa aan ballan garanayn oon adkaysi garanayn oon waxba geranayn oo naftooduni ay hogaaminayso xaggay nafta ula dhaqaaqdun bay udhaqaaqaan hadda caqliguu leeyahay yaa hogaaminaya eg caqligiisu u dambeeya yaa hor socda hungurigii iyo naftiibaa hor socota caqligiina wuu daba socdaa caqligii wuxuu arkaya wixii naftu ay burburisay iyo wixii hungurigu uu kharibay markaasuu caqligu ka dulbarooranaya arbal wuxuu sameeyey eh, waa hungurigiisii ma ogtahay ilan caqligaa dambeeye hungurigiibaa ka dulbaroo caqligiibaa ka dulbarooranaya ilan naftii iyo hungurigiiba horeeye waxaa la doonaya inuu caqligu horeeyo uu nafta iyo hunguriga jiido uu yidhahdo halkaa ha u baydhin waxaa ha cunin waxaa daa oo naftiisu isaga ay go ka qaadatay amarka ka qaadato saasi waa sida loo baahnaaye la rabay bay ahayd kolkaa bisha ramadaan ballantaa laynagu baraya culimo ballanta waa laynagu bara ilaahay baa kula ballamaya subxaanahu wa tacaala kol hadduu waaberyo ilaa intuu gabal ka dhacayo ama kelida ahaw ama dad ha kula joogaan ama meeshaa doonto joog hoy cunto iyo cabid ha u dhawaanin ballantaa lagu baraya waad adkaysanaysaa naftii way gaajoonaysaa way oomaysaa markaasaad waan soomanahay waan soomanahay waad ku ballantaa lagu baraya markaasaad noqonaysaa nin jira markaasaa marka lagu hebelow halkaasaan ku ballanay hay ar ballan halkaa ku lahaa baad odhanaysaa de ilan soo tababaratee sagaal iyo labaatan dharaarood baa lagula ballamay ood ballantii ka soo baxday sagaal iyo labaatan dharaarood ama soddon maalmood ayaa lagula ballamay ood ballantii ka war nin jiraad noqonaysaa markaa oo waxa lagu haleeyo ka soo baxaya ayaad noqonaysaa faa'iidooyin badan buu soonku inoo leeyahay oo adiga shaksiyadaada usoo noqonaya wa xajulbeyti beytka ilaahay waa in loo xajaa man kii ayaa u xajaya istidaaca awoodo ilayhi xaggiisa sabiilan jid ahaan beytkana in loo xajaa xajku waajib weeye haddaan lagu nadrin ama qalo una noqonin waxa weeye sanadkii inaad xajto oo weli cumrigaaga inaad mar xajto ood xajka tagtaa waa lagama maarmaan wa xaju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila waa arin waajib ah waa man istaaaca ilayhi sabiila ilayhi sabiila waxa wey macnaheegu man istaaaca ilayhi sabiila waa jidku inuu aamin yahay jidkan xajka loo maraya waa inuu aamin yahay ilaahay ma qadaro inooma keene haddii budcad haddii budcad ay ka dilaacdo eriyada xarameynka dawladdii cuhmaaniyiintu markay baaba'day maka budcad baa ka dilaacday aad iyo aad u foolxun runtii aad iyo aad ayaa maka iyo hareeraheegaba ka dilaacay markaasaa dadka xujayda ah halkaa iyagoo jabhada ayay ku sugi jireen markaasaa qofka inay dilaan iyo inay dhacaan inay dilaan baaba ufududaydba inay dilaan baa ufududaydba markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu mashaakilkii oo dhan ayuu ka qaaday dowladdan sacuudigu markay timid ayay aad ula dagaalameen hadda waa aamin habeenka madow adoo kalidaaya lacagta ugu badan adoo haystaad shaarica ku tirsan kartaa cid ad ka baqayso oon allah ahayn hadda cid aan allah ahayn ood ka baqaysaana ma jirto waxaynu ognahay haddaba haddii budhcad ay dilaacdo ilaahay ma qadare ama jabhadaba ay yimaadiin oo khatartu ay badato waajibkii wuu kaa dhacaya ganacsatada markaa ku soo aada waajibkii wuu ka lama odhanayo hadda waa waa dambaabaysin haddaad dhimatiin dee istiaacadii baan meesha oolin sidoo kale istidaacadan la rabaa waxa weeyi waa inuu qofku hanti haysto meesha geysa oo ka soo celisa reerkiisana sahay uu uga tago waa inuu heli karaa reerkana sahay buu uga tagaya intuu maqan yahay ay sii masruuftaan isagana wax meesha geeyo ka soo celiya ayuu doonaya hadii jidka la marayaaba uu noqdo badda badda qura ayaa la maraa oo hawad hawadiibaa xidhantay baddana maraakiibta la raacaya maraakiib wanaagsan maahe waa maraakiib tobankii baxaba shan baa haligmaya ama lix baa haligmaya oo degaya kolkaasay xujaydii meesha laga baqay inay ku dhammaadaan khatarta intaa la eg waxba loo bereeri maaye waxaa lagu odhanayaa xaajiyow hadii maanta ay kuu gaadhay oo lacagtii aad haysid iska sug haddaad noolaato dib baad xajka ka tegi doontaaye haddaad dhimatidna ilaahay xaggiisa lagu qabsan maayo oo lagu odhan maayo ruknigaasaa dayacday ilan ammaankiibaa mahlakadiibaa badataye mahlakadii ayaa badatay kolkaa haddii aamin ammaanku uuna jirin ama jidka ha ahaada ammaanku ama wadanka aad tegaysaba ha ahaada ammaanku ama maxaanku idhaha hantidii ku geynaysa ee kaa soo celinaysayba adan haysanin waxa weeyaan waajibkii dee noqon maayo ee waa istidaacadii baa meesha ka baxaysa waajib kugu noqon maayo markaa dadka laakiin waxaad arkaysaa dad badan oo dee maasha allah ilaahay jecel subxaanahu wa tacaala oo ilmaynaya marka kacbada iyo xajka iyo laga sheekaynayo ilaahayna barya inay tagaan anuu nin maqrib alcaraba baan kula kulmay xaramka maalin waanu wada ictikaafnay da buu ahaa waan wareystay wuxuu ahaa wuxuu ahaa morocco wuxuu ii sheegay lix iyo soddon sannadood inuu xaj kasta iyo cumro kastaba yimaado lix iyo soddon sano ayuu xaj kasta iyo cumro kasta yimaadaa cumro ramadaana oo ka baaqatay ma jirto lix iyo soddonkaa wax xaj ah oo ka baaqdayna ma jiro xajkii koobaadee timaadda iga waran baan ku ihi xajkii koobaad maxaad haysay baan ku ihi xajkii koobaad markaad imanaysay waxallo waxaan hayey ma jirin bu yidhi wax shay aan hayey oo jiray ma jiro xajka markii aan imid intii xajka aan sugayey biyoolan ka ahaa bu yidhi maka biyoolan ka noqday bu yidhi intaan biyoolo ka ahaabaan biyaha soo dhaamin jiroon xaafadaha ka iibin jiray bu yidhi biyaha inta yaren ka qaato ayaa masaariif ii ahayd bu yidhi aan ku sugo xajka shaqadaydu noocaasay ahayd bu yidhi dee maantana wuxuu ahaa nin da buu ahaa laakiin iska ladan buu ahaa markaa haddaba way jirtaayo de waa rukni runtii aad iyo aada u qiimo badan oo ilaahay meeluhu inagu adoonsaday iyo sid ayaad soo gudanaysayo waxaynu ognahay aathaar badan oo nebi ibraahim uu ka tegey baad meesha arkaysaa oo cibaadadanba qayb qayb badan buu ku lahaa wa xajulbeyti man istaaaca ilayhi sabiila shantaa rukni ayaa culima arkaanta arkaanulislaamka loo yaqaana ah wa arkaanu lislaami arkaanta arkaanulislaamki ihi khamsatun shan weeyaan shahaadatu an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin oo la qiro weeye ila allaahu allah mooyaane wa anna muxameda nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay oo la qiro weeye wa iqaamu salaati salaada oo la oogo weeye salaadda waa in la oogaa hadday tahay shuruudaheegii hadday tahay arkaanteedii hadday tahay sunayaasheedii ma ogtahay hadaad salaada sunayaasheeda dayacdo salaada suna ka horeeyo suna ka dambeeyo haddaad sunayaasha salaada dayacdo ibliiska halkaad ku loolamaysiin ma garanaysaa ibliisku halkuu dagaalka kugula gelayo waajibka weeyi waajibkaad ku dagaalamaysiin laakiin haddaad salaada sunayaasheeda ilaaliso duxada aad ilaaliso sunatuleilka ilaaliso sunayaasha kale haddaad sunayaasha ilaaliso ibliiska halkeed ku loolamaysiin ma salaad faralaad iskugu imanaysid mise sunayaashaad iskugu sunayaasha ibliiska halkaad ku dagaalamaysid waa sunayaasha laakiin waajib iskugu iman maysiin qof muslima rag iyo dumarkuu dooni ha ahaadee oo xiskiisa iyo maankiisu uu dhamaystiran yahay salaad inuu dayaco maaha salaad inuu dayaco ma aha ama salaadi ay ka tagto walow midna ha ahaatee ma aha taariku salaadku waa khatar taariku salaad waa ka marna tukada marna marna daaya waa khatar haddaad taariku salaad noqoto maogtahay qaaicu salaad waa kaasan wejigaba dhulka dhigin qaaicu salaa een weligiiba ilaahay u tukanin weligiiba ilaahay uma tukanin qaaicu salaa sidii oday qoladii soomaaliyeed ee la jiray waa maay maxay samaynayaan waa ciyaar galbeedkaa laga dheelay yidhahdeen dad tukanaya arkeeno or maxay samaynayaan bay yidhahdeen way ciyaar waa ciyaar galbeedkaa laga dheelay bay yidhahdeen kolkaa haddii salaadiiba ciyaarad moodo de waa runtii mid laga naxa weeyaan waa cibaado ubadka in lagu barbaariyo ay tahay toddoba jirka laga bilaabo waa in ilmaha waalidkiisu uu soo kaxeeya uu masaajida keena oo sida loo tukanayo masaajidana aadaabtooda waa in ciyaalka la baraa ciyaalka masaajidka tagun ma aha intuu gurigii rabsho ilmi yar haddii guri haddii masaajidka loo soo dira ka waran gurigaa lagu hayn kari waayo masaajidka soo rabash baa la yidhi markaa masaajidka orodoo soo rabash baa la yidhi ilmuhu waa inuu garanayaa markuu masaajidka yimaado waxa laga rabo qoslaynin oon kutubta jeexjeexaynin oon dadka waswaasinaynin oo eeg si caadiya ilmaha waa in laga dhiga oo waalidkii ay usoo tarbiyeeyaan culimada masaajida joogta laftoodu waxaa wanaagsan inay cid u sameeyaan ciyaalka la hadasho oo tarbiyeeya oo la eh, maxaanku idhaahdaa oo wax u sheega oo u sheega beytkii ilaahay inuu yahay meeshani beytkii ilaahay inay tahay cid u sheegtaa waa in ciyaalka soo gelaya la helaa wa arkaanlislaami islaamka arkaantiisu khamsatun shan weeyaan shahaadatu an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuuna jirin qirida la qirayo weeye ila allaahu allah mooyaane wa ana muxameda nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay qirida la qirayo weeye wa iqaamu salaati salaada oo la oogo weeye wa iitaau zakaati zakada oo la bixiyo weeye wa sawmu ramadaan bisha barakaysan oo la soomo weeyaan wa xajulbeyti beytka ilaahay oo loo xajo weeye man kiibaa u xajaya istidaaca awooda ilayhi beytka xaggiisa sabiilan jid ahaan raaxiladiina wuu helayaa zaadkiina wuu helayaa ammaankii jidkuna waa jiraa isaguna sidiisu uu caafimaad qabaa faslun arkaanuliimaani iimaanka arkaantiisuna sitatun waa lix arkaanu liimaan sita lix rukni ayuu iimaanku leeyahay an tumina waa inaad rumayso bilaahi ilaahay waa inaad rumayso an tumina bilaah ilaahay waa inaad rumayso wa malaaikatihi malaaigtiisana waa inaad rumayso wa kutubihi kutubta ilaahay soo dejiyeyna waa inaad rumayso wa rusulihi rususha ilaahay soo dirayna waa inaad rumayso walow tiradooda nebi maxamedba lagu yidhi fa minhum man qasasnaa calayka wa minhum ma lam naqsus rususha ilaahay soo diray ama nebiyada qaarna waanu kuu sheegnoon kaaga warranay qaarna kaagamaanaan warramin wa bilyowmi alaakhiri maalinta yowmulaakhirka maalinta dambana waa inuu qofku rumeeyo inay jirto maalin qiyaame la yidhaah oo makhluuqan ilaahay uu dib u soo noolayn doono oo qubuurta iyo godka laga soo saarayo oo la xisaabin doono wa bilqadari qadarkana waa in la rumeeyo waxa ilaahay kuu qadaro khayrihi kiisa khayrka ah iyo wa sharihi kiisa sharki ihiba min allaahi alle xaggiisa inay ka ahaadeen tacaala sareeye halkana sheekeenu arkaanu liimaankiibuu inagala hadlaya aliimaan waa atasdiiq baa luqadda lagu macneeya atasdiiq waxaynu ognahay nebiyullaahi yuusuf aabbihii yacquub ayay inamadiisii ku lahaayeen markii wamaa anta bimuminin lanaa walow kunna saadiqiin bimuminin lana noo rumayn maysid annaga na rumaysan maysid oo warka yagaasi inuu run yahay aamini maysid walow kunaa saadiqiin aman run sheegayaalba noqonee bay yidhahdeen iyagaa iska shakisnaa iyaga ayaa iska qadiyaday wateen baaba la garanaya arkaanuliimaani iimaanka arkaantiisu tiirasha uu iimaanku leeyahay sitatun lix bay noqonayaan lix rukni oo wada arkaanuliimaan ah ama iimaanka arkaantiisii ah ayuu halkan sheekhu inoogu soo gudbiyey arkaanuliimaani sita sitadaa iyo lixdaa ayuu mid mid sheekhu inoogu tilmaamayaa ama lixdiibuu mid mid doonayaa inuu usoo qaato arkaanuliimaani iimaanka arkaantiisu sitatun lix weeyaan lix qodob ayaa arkaanuliimaan loo yaqaanaa xadiidka saxiixeynka ku qoran waa xadiidu abi hurayra ayuu rasuulku kaga hadlay صلى الله عليه alayhi wasalam wuxuu yihi maliimaan baa rasuulka la weydiiyey wuxuu rasuulku yihi aliimaanu أن تؤمن billaah وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر رواayada mslimkuna waxay ku dartay wtumina bاqadri kulihi wtumina bاlqadri kulihi haddaba arkaan اlimaan ayuu sheekhu halkan inoogu tilmaamay arkaan اlimaani imaanka arkaantiisu sitaة lix weeyaan an tu'mina waa inaad rumayso bilaahi ilaahay waa inaad rumayso allah ayaad rumaynaysaa inuu isaguni jiro inuu isaguni cibaadada mutay inuu isaguni koonkan abuuray cibaadadana kelidii inuu mutay uu xaq u leeyahay wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahayna waad rumayn makhluuq aada u tiro badan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu junuuddaa ilaahay isaga mooye cid kaloo garanaysaa ma jirto waa aliimaan bilmalaaig aliimaan bilmalaaig qofka muslimka ihi waa inuu rumeeyaa xadiidka muslimka wuxuu rasuulku ku tilmaamay malaa'igta salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi khalaqa allaahu lmalaa'ikata min nuur wa khalaqa aljina min maarijin min naar wa khalaqa aadama mima wasafa lakum akhrajahu muslim wuxuu rasuulku leeyahay sala allahu alayhi wasalam ilaahay malaa'igta nuur buu ka abuuray jinkana wuxuu ka abuuray dab ololaya ayuu ka abuuray aadam nebi aadamna wuxuu ka abuuray wuxuu ilaahay idiin tilmaamay oo dhoobadii ah ayuu ilaahay laga abuuray haddaba malaa'igtaa ilaahay nuurka ka abuuray waa inaynu rumaysanaa waxaa kaloo la og yahay malaa'igtaasi ilaahay ma caasiyaan oo ilaahay wuxuu ka amray marnaba kama caasiyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa tilmaantooda laa yacsuuna allah ilaahay ma caasiyaan maa amarahum wuxuu amray wayafcaluuna waxay sameeyaan maa yu'maruun waxa la amrayana way sameeyaan malakuljibriil mararka qaar ayuu rasuulka u iman jiray dee suuro aad iyo aad u yaab badan buu ugu iman jiray lix boqol oo garab isagoo leh ayaa la tilmaamaa oo halka garabo cirkiyo dhulka dhexdooda uu buuxinayo bal weynida iyo awooda uu leeyahay ka waran ilaahay uu ku abuuray waxaa jira malaa'igta awoodaale ee sidaa u waaweyn waxaa laga yaabaa qof inuu isweydiiyo oo hal malag haddii halkiisa garabo dhulkiiyo cirka buuxinayo garabkiisa kalena xabuu tegayaa talow lix boqoloo garabna uu leeyahay garabkii kale xabuu tegayaa hala yaabin maadaama nuur lagu tilmaamayo halkan haddaan hadda guluub ku xidho guluubkan iga sarreeya iftiinkiisu sow intan ma wada gaadhayo iftiinkaasi halkuu wada gaadhay intan wuu wada gaadhay haddaan guluub labaadna halkan ku xidho ka waran iftiinkiisi iftiinkii hore ma cidhiidyayaa ya alanwaar laa tatazaaxam baa la yidhaha anwaartu isma cidhiidhido sideedaba alanwaar laa tatazaaxam kolka waxaa jira waa waa saasoo kaleo malaain mala malakuljibriil nebi maxamed wuxuu ugu iman jiray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi suurooyin kala duduwan mar qof buu iska soo dhigi jiray marna waa kii dee aynu garanayna qaaru xiro oo kaliya siduu ugu yimid uu rasuulku argagaxayba uu qaadi kariba waayeyba uu lahaa rasuulku zamiluni zamiluni isagoo khadiijo usii tegaya ee ilahay ku yihi ya ayuha almuzamilu qum faandir ama ya ayuha almudairu qum faandir waxaynu ujeednaa markaa malaaigta ilaahayna waa la rumayni xadiid kale rasuulku wuxuu ku yidhi xadiiu tirmidi weeyi ma min mawdici arbaci asaabic fi الsama ila wa malakun saajidu aw raakic afar farood in la dhigo oo cirka ka banaani ma jirto ilaa malag baa ku rukuucsan ama ku sujuudsan malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan sidaas ayay malaa'igta ilaahay ayay yihiin waxaynu qaadanay arkaanu liimaani iimaanka arkaantiisu sitatun waa lix an tu'mina waa inaad rumayso bilaahi ilaahay waa inaad rumayso waa qodobka koobaad wa malaa'ikatihi malaa'igta ilaahay uu soo dirayna waa inaad rumayso malaa'igtiisaana waa inaad rumayso wlkutubi kutub wa kutubihi kutubtiisana waa inaad rumayso kutubta ilaahay soo dejiyey ee nebiyada iyo rususha lagu soo dejiyey kutubtaana waa inaynu rumayno nebi maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waxaa lagu soo dejiyey furqaan ayaa lagu soo dejiyey ama qur'aanka ayaa lagu soo dejiyey towraadna waxaa lagu soo dejiyey nebiyullaahi muusa injiilna waxaa lagu soo dejiyey nebiyullaahi ciisa zabuurna waxaa lagu soo dejiyey nebiyullaahi daawuud suxuf baa jirta ibraahim iyo muuse lagu soo kala dejiyey waxayna kutubtaa ilaahay isku kala nasakhaan siday u kala dembeeyeen siday u kala dembeeyeen bay isku nasakhaan midba midkuu ka dambeeyey ka u dambeeya wuxuu nasakhayaa kii ka horreeyey saasaa loogu kala dhaqmaya meelaha ay iska waafaqaanee naskhigu uuna gelinna waa alakhbaar akhbaartoo kale naskhigu ma galo iskamana khilaafaanba dee kutubta ilaahay soo dejiyey nebiyada ilaahay soo diray iyo kutubta ilaahay soo dejiyey oo dhani iskama khilaafan wixii khabara masalan qiyaama dhici ayuu nebigii u horreeyey iyo nebigii u dambeeyeyba ummadiisa u sheegayey ma dhici karta in la nasakho qiyaama dhicidii ile khabar bay ahayde oo nebi dambe ama nebi maxamed oo kale uu ah, qiyaama dhici mayso nebi ciise ka horreeyeyna uu ah, qiyaama dhici maya iskama khilaafan wixii khabara wixii inshaaba iska ay ku kala duwan yihiin nebigani wuxuu ku odhani tuko afar ragcadood oo noocaasa nebigana hadduu doono laba ragcadood tuko wixii noocaasoo kale way kala duduunaanayaan oo meelaha waa sharaaicdu way ku kala duwanaanaysaa oo dhaliil ma aha laakiin hadduu nebigan yidhaha dajaal baa imanaya aakhiru zamanka nebigan kalena uu yidhaha dajaal iman maayo ama kitaabkaasi lagu soo qoro dajaal baa iman doona kanna uu soo qoro dajaal iman maayo waa kutubtii ilahay iska hor imanaysa ay noqonayaan ma jirto taa kuma kala duwanaa kutubta ilaahay wixii khabara way iska waafaqsan yihiin wa kutubihi kutubta ayaa la rumaynaya kutubta ilaahay soo dira soo dejiyey ayaa la rumaynaya wa rusulihi rusushiisana waa la rumaynaya rusushaa ilaahay soo diray arusul waa jamcu rasuulin weeyi waxaa haddaba la rumaynaya oo waajib inagu ah aliimaan bijamiici alambiyaai wاrusul aladiina arsalahum allahu caza wajal waxaa laynaga rabaa in rusushaa sidaa loo rumeeyo rususha ilaahay soo diray nebi maxamed baa lagu yidhi qaarna waanu kaaga waranay qaarna kaagamaanaan anaan warramin qur'aankuna shan iyo labaatan nebi ayuu si tafsiila inoogu sheegay shan iyo labaatan baa lainoo sheegay laakiin shan iyo labaatankaa uun yaynaan moodin shan iyo labaatankaa uun yaynaan moodin waxaa la doonaya inaad ogaato shan iyo labaatankaa un inayna ahayn nebiyadu yay ka badan yihiin laakiin aayadda iyo qaacidada ka qorani waa qaacidadan fa minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus qaarna waanu kaaga qisoonay qaarna kaagama naanqisoon wa bilyowmi alaakhiri maalintaa yowmulaakhirka ee qiyaamadana waa in la rumeeyaa wa bilyowmi alaakhir yowmulaakhirka oo qodobka ayana rukniga ayana waa in la rumeeya waa kii shanaad aliimaan biyowmi alaakhir yowmulaakhir maxaa loogu bixiyey culimada qaarkood waxay yidhahdeen laa leyla bacda wax habeenoo ka dambeeya ayaan jiraynin yowmulaakhir wax habeena oo ka dambeeyaaba ma jirto culimada qaarkood waxay waa aakhiru ayaami dunyaa haddaba waxa wanaagsan ama waxa waajib ah inaynu rumayno yowm alqiyaama ama yowm alaakhir inaynu rumayno iyo wa bima jaaa fiih waxaa imanaya oo min alahwaal oo min nafki suur in suurta la afuufi wa sacqi naasi dadku ay koomo wadageli wada dhimanayaan wa dahaabi الshamsi wاlqamr wa tasaaqudi الnujuum wa qiyaami الnaasi ilى ardi اlmaxshar bacda nafkati haaniya wاlqiyaam lifasli اlqadaaءi baynahum wa shafaacati اlmustaفى عalayhi الsalaaةu wasalaam wاlmiizan wالsiraad wاljanة wالnaar وxوض نبيina صلى الله عليه وسلم وغayri ذلika mima صح عن المصطفى عalayhi أفضل الصلاة وأتم تسليم inan waxyaasoo dhan rumayno ee qiyaamada dhexdeeda imanaya shay waajib inagu ah oo laynagala xisaabtamayo weeyi وبالqadri qaderka waa kii ugu dambeeyey ee lixaad wa bilqadari qadarkana waa in la rumeeyo khayrihi kiisa khayrka ah iyo wa sharihi kiisa sharki ihiba min allaahi alle xaggiisa inay ka ahaadeen min allaahi xagga alle inay ka ahaadeen tacaala sarreeye qadarkana waa la rumaynayaa kiisa khayrka ah iyo kiisa sharki ihiba xagga alle un inay ka ahaadeen arkaan liimaan iyo arkaan lislaam labadaa qodob oo koob iyo toban qodob isku noqonaya ayaynu maanta cashirkeenna ku dhigannay in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam